رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين riyad saalixiin baan ku jirnaa khaasatan baabkii in dulmigu uu mamnuuc yahay laysna amray qof kasta wixii uu dadka dulmiyey inuu markaa u celiyo wacan abi umaamata iyas bin thaclabata alxaarifiy radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man iqtataca qofkii goostaa xaqa mrgoostoo ku qaataa biyamiinihi dhaartiisa xoolo aadan lahayn baad dharu martay wallaahi ana iska leh ninkii kale markhaati buu waayey sidaasaa lagugu gooyey xoolihii qofka muslimka ahaa ood ku qaadatay dhaar baad ku qaadatay faqad awjaba allaahu ilaahay wuxuu u waajibiyey lahu qofkaasi annaara naarta wa xarama calayhi aljannata jannadana wuu ka xaaraantinimeeyey qaala rajulu nin baa yidhi in kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah hadday wax yar yihiin waxaan walaalkay ka qaatay hadday wax yar yihiinna rasuulka alloo manaar baan gelaa manaar baa ii waajibtayo ilaahay ma jannadiisuu iga xaaraanimeeyey yaa rasuul allah faqaala rasuulku wuxuu yidhi wa in kaana qadiiban min araak qadiiban min araak caday laantiisa cadayga laantiisaba ha ahaado xoolo walaalkaa leeyahay oo muslim ah xaqdaro ha ku qaadanin dhaar ha ku qaadanin cadayga laantiisa ma aragteen ka yar ah xataa haddii uu yahay dhaar lagu qaadanin rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey dulmigu inuu xun yahay baa naloo tilmaamaa haba yaraado wax yarba ha ahaado rasuulkii allow xoolaha aan walaalkay ka qaadanaayo hadday wax yar yihiin ka waran iska daa wax kale caday laantiisa maxaa ka yar ma jirto ha qaadan baa lagu leeyahay wa can cadiy bni cumayrat radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo odhanaya man istacmalnaahu qofkaanu madax ka dhigno man istacmalnaahu qofkaan camal u dhiibano qofka aan shaqaalayno oo minkum adinka idinka mid ah calaa camalin camal dushi oo fa katabnaa qariya naga qariya mikhyatan cirbad io famaa fowqahu wixii ka weyn kaana guluulan qayaanay ku tahay asoo wax qiyaamay waaye ya'tii bihi wuuna la imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qofkii aan xafiis fadhiisino qofkii aan tukaan u dhiibano qofkii aan shaqo u dhiibano qofkii aan wasiir ka dhigno qofkii aan camal u camal dhabanoon u camal dhiibano oo camalkaasi xoola ka soo galaan waa inuu keenaa dowladdu ay u maanta dowladdii ha yidhaa la sidaa darteed ayaa qofka mar allaala markaan camal u dhiibano hadduu naga qariyo mikhyad cirbad wax la mid ah haddii uu mikhyadan naga qariyo cirbad io famaa fawqahu wixii ka weyn kaana haluul huluul bay ku tahay qiyaano ya'tii bihi wuuna la imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha faqaama ilayhi rajulun nin baa u istaagay rasuulka rasuulku markuu intaa yiri faqaama waxaa istaagay rajulun nin aswadu oo madow oo min alansaari reer ansaareed ah nin reer aswad ah oo ansaar ah ayaa istaagay kaannii waxaad moodaa buu yidhi waa cadiye anduru ilayhi inaan eegahayo ninkii hadda inaan fiirinahayo ayaad moodaa faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow aqabil calaya camalaka shaqadaada iga qabso shaqadaada iga qabso ayuu yidhi aqbil calaya iga qaabil rasuulkii allow canii dheh aqbal qaabil hoo canii xaggayga ka qiblo oo iga wareeji camalaka shaqadaada faqaala qaala rasuulku wuxuu dhahay wamaa lak war maxaa ku helay maxaad shaqada isaga dhiibtay qaala wuxuu yidhi samictuka waxaan ku maqlay taquul adigoo odhanaya kadaa wa kadaa saa iyo saas qofkii camal aan u dhiibano oo cirdab iyo wixii ka weyn naga qariya qiyaanay ku tahay maalinta qiyaamo asoo qoorta ku wada ayuu imaanaa adigoo dhahayaan maqlay qaala rasuulku wuxuu dhahay wa ana aquuluhu al'aan aniga haddaan dhahaa buu dhahay rasuulka waa ku soo celinaa weliba ana aquuluhu waan dhahayaa eh, ana aquuluhu al'aana haddaan dhahayaa buu yidhi haddana man istacmalnaahu qofkaan u dhiibano calaa camalin shaqo faliyajiib ha noola yimaado ha noo keeno biqabiilihi iyo wa kafiirihi wixii yar iyo wixii weyn ee shaqada ka soo gala famaa uutiya minhu wixii laga siiya xaggiisana akhada ha qaato wamaa nuhiya canhu intahaa wixii laga gooyoo la siininna ha ka haro rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey dadka waxay moogaan shaqada loo dhiibanayo wasiirnimo ogaasnimo baarlabaan wuxuu raba ha noqdee wuxuu asagu leeyahay oo kale inuu ugu tasarufahayo dadku waxaa ka maqan waxyaabaha xaqiiqda ah xaraan iyo xalaal waxaadba moodaaba wuxuu ku talagelayaa meeshaan kollay beri waa layga qaadaaye bal aan ka farqabsaduu ku leeyahay wixii guriguu ka dhisan karuu ka dhisan wixii gawaariu ka iibsan karuu ka iibsan wixii bannaanka bengiye uu geysan karuu geysanayaa ilaan wuxuu ogaa beri in laga qaadaayo markaasaa lagu leeyahay war dacon baa tahay ka cun meesha war waa laga noolaadaa waxyaabo badan oo noocaas ah axaadiista dhibka ay ka hadlayaan fiiriya madaxtinimadu mashaakilkii dhibaatada ay leedahay waa u kala cararnaa maanta waan u kala cararnaa saa darteed baa waxaad arkaysaa wasiirada gobol ka mid ah marka meel loo dhiibo ama shaqo loo dhiibo tolkooda way qaylinayaan macnaha meeshana loo dhiibo meel xool waxyaal ma aha waay macnaheeda kii boostaha loo dhiib muxuu le warqad maa cuna ani dayb warqad haddaadan cunayn adiyaa wax cuunku dhahay marka hore yaa wax inaad cunto kuugu talagalay sow inaad ummadda iyo bulshada wax u qabato ma lagugu talagelin miya sow inaad dadka u shaqayso ma lagugu talagelin miya ma rabna wuxuu leeyahay annagu jagadaa haddaan reer hebel nahay jagadaa um-, uma sulxano oo inay jaga ka fiican nala siiyaa macnaheed maxay tahay meesha wax la cuna ma yaalin meeshaan wax la cuna ma yaalo wasiirka kalluunka haddii loo dhiibo wuxuuleaad badmaa mala ka soo baxsan subxaanaka yaa ilaah saa darteed walaalayaal waa inaan garanaa oo aan fahamnaa maxay tahay shaqada waxaana loo dhiibayna maxaana loogugu talagalay waxaana loogugu talagalay in bulshada loo adeego in ummadda wax loo qabto nebi moxamed sala allahu calayh wasalam maalin ayadoo la baahan yahay axsaab iyo khandaq la qodaaya wuu noo imaan doonaa xadiiska yaa yidhi rasuulkii allow muufaan kuu dubnay wax yar ah waxar yaroo guriga joogtana waa la qalay adi iyo laba nin bas soo baxa hadday saddex noqdaan wax la siin kara ma laha nebigu waa qayliyey yaa ahla khandaq war nimanka dhufayska qodahayow jaabir baa sabyaray noo sameeyee faxay halaa soo baxa dhammaantiin waa soo wada baxeen rasuulka wuxuu yidhi toban toban u soo geli wallaahi ilaa ninkii ugu dambeeyey kun bay ahaayeene uu cuno inuusan afkiisa waxba saarin sala allahu calayhi wasalam toban toban buu u siiyey muufadii waa la futiyey maraquu ugu shuba maraquu ugu dara way cunaayaan way baxayaan way dhargaayaan way afkiisa wax ma saarin suudanaha sala allahu calayhi wasalam markii dadkii ugu dambeeyey ay dhargeenay baxeen intii ka soo hartay buu hambadii cunay rasuulka ehelkii guriga joogayna wuxuu yidhi war waxaan soo haraynaa cuna jiiraankana wax gaargaarsiiya xaalku saasuu markaa ahaa cumar ibnu alkhadaab wakhtigii ramaad iib ee abaarta dhacaysay timir buu dadka u qaybinayay afkiisa wax ma saaraya radia allaahu canhu asoo mimbarka taaganaa calooshiisii baahi la qaylisay juuq baa ka yartilo qofku marka calooshu baahi ay ka badato waa dhawaaqaysaa qiiqlay buu yidhi ama ha qiiqlaynin xabad timir ma kuugu soo ridaaye ilaa muslimiinta oo dhan ay dhargaan aaway dadkii basaakiintii inay baahdaan baahi ay u dhintaan lasoo qaxiyo dumarku ay jidka ku dhalaan odayaashu jidku ku soo dhintaan madaxduna ay cunaanay cabaanay jiifjiiftaan wax sulxanaya ma aha walaalayaal rasuulka sala allahu calayih wasalam haddaan ku soo celinaa buu yidhi haddaan ku soo celina man istacmalnaahu calaa camalin qofkaan shaqa u dhiibano wixii ka soo gala ha keeno falyaji' biqaliilihi wa kahiirihi badnaantiisii yaraantiisa ha keeno dekate markaad fadhiso oo dadka wax kaa soo galo haddii lagu siiyo waxaad ku ridaysaa ee meesha meesha dadweynaha ay leeyihiin kama qaadan kartid ha la yimaada ka yar iyo kan weyn wix allaala wixii aan ku shaqaalayno oo mushahra ah u qornana famaa uutiya minhu ahad wamaa nuhya can intaha waynu ka joogsadaa walaalayaal rawaa muslim baa xadiidkaa weriye wa can cumar ibni khaaab radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi lamaa kaan markay ahaatay yowmu khaybara maalintii khaybar khaybar maalinteedii markii la gaaray aqbala nafarin koox baa soo qaabishay oo min asxaabi alnebiy nebiga asxaabtiisa ka mid ah sala allahu calayhi wasalam faqaaluu waxay dhaheen fulaanu shahiid wa fulaanun shahiid wa fulaanun shahiidun hebel wel waa shahiid xataa maruu calaa rajulin ilaa inay soo mareen faqaaluu waxay dhaheen fulaanun hebelna shahiidun waa shahiid faqaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi kallaa maya shahiid ma aha innii ra'aytuhu waxaan ku arkay fi nnaari naarta dhexdeeda ha ku dhinta goobta dagaalka ha ku dhinta jihaadka laakiin ninkaasi ahlu naar waaye sababtu waxay tahay naartaan ku dhex arkay fii burdatin go' hallahaa uu qiyaanay aw cabaa'atin ama go' ama busko rawaa muslim baa xadiid ka wariyey waa shahiid muxuu xaday muxuu kala baxay khaniimadii go buste kaasoo naarta kula dhex qaylinaya allaahu akbar allahu akbar waa in aada loo dadaalo xoolahan aan afsa cunayn meel ay ka yimideen iyo meel laga keenay aan ogin xatooyo xoolo dadweyne ay u badan yihiin intaan iska ilaalin karna aan iska ilaalin waa la qadi jiray intii xaaraan la cuni lahaa waa la baahan jiray intii xaaraan la cuni lahaa calooshaa mare iyo good lagu xiran jiray intii xaaraan la cuni lahaa waan cunnaa waan cabnaa waan ognahay inay hanti dadweynan yihiin waan ognahay qof muslima oo maskiina inuu leeyahay saa darteed baa arrinteenii ficilka aan samaynayno wuxuu u dhikamaa ilaahu maxaad naga qaadi kartaa ilaahu maxaad naga tari kartaa saasuu u dhigmayaa ficilkan maanta samaynayno haddii aynan saa ahayn waa cabsan lahayn hadday saas ahaan lahayn dulmigaan iska dhaafi lahayn haddaysan saas ahayn dhibaatooyin fara badan oo maanta aan ku jirnoon ku dhiiranayno yaanana ku dhiiran lahayn waad u jeeddaa mashaakilka meesha yaalo walaalayaal saxaabadii nebigay ka mid yihiin shahaad iyo khaybar bay ku dhinteen waa fulaan shahiid hebel waa shahiid hebel waa shahiid wuu ka aamusay nin baa la soo maray kallaa buu dhahay maya saaha dhihiin innii ra'aytuhu fi nnaari naartan ku dhex arkay maxaa naarta lagu geliyey go' walaalayaal go' waa burd oo hallahaa u khiyaanay dulmi buu ku qaatay ama cabaad waa buste wacan qadaada alxaaris ibni ribci can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa waxa uu ka wariyey sal allahu calayhi wasalam annahu qaama inuu istaagay fiihim dhexdooda saxaabada ayuu dhex istaagay rasuulka fadakara wuxuu u sheegay lahum ayaga ana aljihaada jihaadka oo fii sabiili illaah <coughs> ilaahay jidkiisa lagu jihaado iyo waliimaana iimaanka jidkiisa lagu jihaado iyo waliimaana billaahi rumayn ilaahay la rumeeyo afdalu alacmaal acmaal kuwa ugu fadliga badan inuu markaa yahay afdalu lacmaali acmaalkan ugu fadliga badan inuu markaa yahay faqaama rajul nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow an ra'ayta waxaad iiga warantaa in qutiltu haddii laygu dilo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa tukaffiru ma la dhaafayaa ama tukaffaru cannii ma lay cafinayaa oo ma lay dhaafaa xaggayga khataayaaya gafafkayga gafafkayga ilaahay ma ii saamaxaa oo may cafinayaa faqaala lahu rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi nacam aa nacam in qutilta haddii lagu dilo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa laguugu dilo wa anta adigoo saabirun saabir ah oo sabrahaya muxtasibun ajir xisaabsanaya oo ilaahay agtiisa hawaab ajir ka rajaynaya muqbilun soo jeeda oo xabaddu ay dhabarka ay kaaga dhacdo qaybta hore hayru mudbirin mid dib jeediyo cararay aadan ahayn oo xagga gadaalaysan kaaga dhicin marka waa lagu dhaafayaa uma kadib qaala rasuulku mar labaad wuxuu yidhi kayfa qulta warsee tiri iigu soo celi su su'aashaada qaala ninkii wuxuu yidhi an iyo war rasuulkii allah in qutiltu haddii laygu dilo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa haddii laygu dilo atukaffaru canii qataayaaya gafafkayga ma lay cafinayaa faqaala rasuulku wuxuu dhahay nacam haa wa anta saabirun adigoo saabir uma sabrahaya muqbilun qaabilsan oo soo jeeda hayra mudbirin mid dib jeedinaya oo cararaayana aadan markaa ahayn mid mudbir ah oo cararaayoo dib jeedinaya aan ahayn intaa shardi haddii lagaa helo waa laguu dhaafayaa ila dayna daynta maahane xoolo bad leeyahay dhibaato badana ila addayna daynta maahane fa innahu jibriil jibriil ayaa qaala lii daalika saa-i dhahay daynta loo cafin maayo war ninkii shahiidka ahaa ee jidka alla ku dhintay ee saabirka ahaa ee ajir xisaabsanayay ee sii jeedeen soo cararaynin yaa daynta loo dhaafi waayey waxaan qasab ku qaadanayna ka warama maanta xoog lagu qaadanayo hanti qof muslim ah leeyahay ama qof bini aadamna leeyahay gardarro iyo dulmi loo qaadanayo ka la dhaafi waaye kii ilaahay jidkiisa difaacayaa deynta loo dhaafi waayey jibriilaa hadda ii sheegay buu yidhi laakiin markuu rasuulku haabuu dhahay waa laguu dhaafayaa laakiin deynta laguu dhaafi maayo wuu xaq bini aadam leeyahay meeqaan xaqa galnaa maanta meeqaan dhibaataynaa maanta meeqaan dulminaa maanta meeqaan mashaakil gaadhsiinaa maanta oo bani aadam ah bini aadamka waxooda markaad faraha ka qaado dulmigooda waxqaadkooda dilkooda dhiigooda in badan baad badbaadaysaa qodka bini aadamku way dhib badan yihiin saa darteed waxooda faraha looga qaadaa lama qaato lama dhibaateeyo wax laguma darsado mashaakil badan bay markaa tahay mar kale leeyahay muqbil hayru mudbir maxaa loola jeedaa waa say aayaddu tilmaantay dadka iimaanka lahu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar haddaad la kulantaan hadib jeedinina <clears throat> waman yuwallihim yowmaidin duburahu qofkii maalintaa soo carara ilaa mutaxarifan liqitaal aw mutaxayizan ilaa fica faqad baa'a bigadabin min allah wama'waahu jahannam haddaad soo cararto laba mid maahan adoo isdhahaya kooxdaa kale un masri ee waa laga xog badan yahaye u cararay gargaar oo saas ay gadaal ay kaaga dhacda dhib kuma sugna ilaa mutaxarif liqitaal waa tab dagaaleed ama waxaad leedahay wax jabay iska dhig markaasaad soo rogaal celinaysaa waxoogaa waxaad rabtaa markii waxoogaa ay soo cararaan inaad ku rogaal celisid waa tab dagaal ow mutaxayizan ilaa fica ama koox baad taageeraysaa aad xoojinaysaa labadaa haddaadan ahayn oo aad sii cararto maalintaa hoydkaagu waa jahanamo rawahu muslim baa xadiidkaa weriye wa can abi hurayra ana rasuul allahi qaal atadaruuna ma garanaysaan warhooy ma taqaanaan mal muflisu muflis wuxuu yahay muflis waa maxay waa faqiir faqiir ma taqaaniin buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam atadaruuna malmuflisu muflisku waxa uu yahay warka faqiirkaa maxaa u taqaaneen qaaluu waxay dhaheen almuflisu fiina faqiirka dhexdeenna waxaan u naqaanaa man laa dirhama lahu walaa mataaca midaan lacagna haysan alaabna haysanin jeedkiisa shilimaad kuma jiraan faqiir baan dhahnaa gurigiisana alaab ma taalo faqiir baan dhahnaa markaan guryaha dadka ka mida aan tagno qofka siro catiirta ay u taalo digsiga buusbuusan uu u yaalo ciyaalkana joodari ama baaka dhulka loo dhigo maxaan dhahnaa ciddan waa faqiir soo ma aha dadka sariiraha jirooniga ah iyo tallaajooyinka iyo qasaalooyinka guryaha ay u yaalaan maxaan dhahnaa ciddan wallaahi waa taajir marka tiibay cabireenoo waxay dhaheen alina faqiirka dhexdeena man laa dirhama lahu walaa mataaca waa midaan dirham iyo mataac labada haysanin faqaala rasuulku wuxuu dhahay maya waad ka dhacsan tihiin sidaa ma ah ina almuflisa min ummatii mufliska iyo faqiirka ummaddayda ah man waaye ya'tii la imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo bisalaatin salaad wa siyaamin soom wa zakaatin iyo sako camal badanoo fiican buu la yimid camal fiican oo wanaagsan buu soo qabsaday markaasuu qiyaamo yimid dhibka meeshayaal waa maxay marka waya'tii waa yimid qad shafana haada kan wuu soo caayay wa qadafa haada kan wuu qadfayo sharaftiisu meel uga dhacay wa akala maala haada kan maalkiisiibuu soo cunay wa safaka damma haada kan dhiigu ka soo daadiyey allahu akbar wa daraba haada amuu soo garaacay ninkan fiiri waxuu wato camal badan oo badan buu wataa buuro la eg aad u fara badan waa salaad badan waa soom badan waa xaj badan waa cimro badan waa sadaqo badan waa khayr fara badan laakiin maxaa dhiboo meesha yaalaa muslimkuu nafta u keenay muslimkiibuu hahda u keenay kan wuu soo caayay qof kastoo ku rimaada waa caynaya wa qadafa haada shatamka iyo qadafka waxay kala yihiin shatamka waa cayda caadiga qadafkan waa inaad zina ku sheegto ama gabadha adhaada waa zaaniyad iba in markaa lamid ah wa akala maala haadaa kana maalkuu ka soo cunay hanti xoluu ka cunay kana ama deen buu ka qaatay ama waa boobay ama waa isbaaro u dhigtay ama waa ku dhoofinaa keen buu dhahay ama waxbuu si kaluu markaa uga qaatay wa akala maala haada wastafaka damma haada kan dhiibbuu soo qubay ama waaba dilayba isagoo dhanba safaka macnaha amase wuu dhaawac mashaakil markaa gaarsiiyey wadaraba haada kana wuu garaacay maxaa la samaynayaa aakhiro saan soo marnay xasanaad iyo lacagtiisa u celi ma jirto dhiiggaad ka daadisee biyo sii ma laha fa yuctaa waxaa la siinayaa haadaa kan min xasanaatihi xasanaadkiisa wanaaggii uu soo samaystay salaadii iyo soonkii in la eg ninkii uu caayay yaa in la siinaya wahaadaa kanna min xasanaatihi xasanaadkiisa wax laga siinaa dadkii dhibka sheeganayay xasanaad baa loo qayqaybinayaa laga yaabo in yaroo xasanaad inuu ka dhinna intii markay ninkan ka helaanna khalaas oo jannada markaa gelaya markii saa loogu qaybiya fa in faniyad hadday dhammaato xasanaatuhu xasanaadkiisa xasanaadkiisu hadday dhammaadaan qabla an yaqdiya maa calayhi intaan laga goynin oon laga xukminin wixii korkiisa lagu lahaa oo dad kale ay weli meesha taagan yihiin ukhida waxaa la soo qaadayaa min khataayaahum gafafkooda dembiyadii ay galeen baa la soo qaada fa turixat calayhi waa lagu tuurayaa oo dusha laga saaraa uma bacdina turixa fi nnaari naartaa lagula tuurayaa xasanaadkiisii oo dhan waa la wada qaatay bini aadam dhib uu gaarsiiyaa la tegay jannay ku galeen amase wax uunbay ku heleen xasanaadkiisiibaa dhammaaday weli dad baa ku degan alla waa i caayid allow xuna xoolu iga cunay allow saasuu i yeelay weli dad baa meeshii taagan ayagaan xumaan laga weynaynine inta xumaantii ay sameeyeen laga soo qaado yaa dusha laga saaraa xasanaadkiisaba ma dhammaanin sayi-aad buu wataa wuxuu janno ku gala ma haysto waa la qabanaa naartaa lagu tuuraa buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam warkaasaa faqiir ah laakiin lacag ma haysto faqiir waaye ma aha hadduu maanta lacag waaye beri buu helayaa hadduu maanta waayo walaalkiisaa usoo dirahay haddii mataaci uusan haysanin beri buu heli doonaa marka waxaan adduunka faa'iida ma laha man maanta qof baa haysta berina qof kalaa haysta kii shalay madax ahaa oo guryaha fiicfiicnaa ku jiray xeryaha qaxootigu ku jiraa maanta kii shalay dhibka iyo mashaakilka ku jiray maanta waa madax saa darteed wa tilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas waxaan waa wax ilaahay dadka ku dhex wareejiya subxaana watacaala laakiin daarta aakhiraa laga fikiraa muslimka yaan la dhibin dhibaato yaan la gaarsiinin ilaa subxaana wa tacaala wuxuu qofka muslimka ku wanaajiyaa markuu daartiisa aakhira ilaalsado wacan umi salana radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga innamaa ana anigu basharun bani aadam baan ahay rasuulku waa bani aadam bani aadamnimadana ka bixin maysa sharafta uu leeyahay laakiin afay badiyey samaawaadka loo furoo la saaray cid kaloo heshay ma jirto waa bani aadamka marka la leeyahay waa bashar bani aadamka dheeca ah. malag ma aha dhagax kama samaysno malaa'ig ma aha waa bani aadam bani aadam ka mid ah qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya waxii baan idin dheerahay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala nebigiisa laakiin bani aadam idinkoo kale ayaan ahay innamaa ana anigu basharun bashar baan ahay wa innakum adinkuna takhtasimuuna ilaya waad ii soo doobaysaan labadii isqabataba way ii imaanayaan walacalla waxaa dhici karta bacdakum qaarkiin an yakuuna inuu ahaado alxana mid ka caddaysasho badan bixujatihi xujadiisa min bacdin qaarka kale ninkii xaqa lahaa ayaa laga yaaba inuu haddi waayaba intuu leeyahay kii dulmiga watay inuu afka uga shushuuba intay ka dhacda kan waan ba waxyaabo fara badan inuu ka xujo caddaysasho badnaado qaarka kale oo fa aqdiya lahu aan u xukmiyo binaxwi maa asmacu wixii aan ka maqlay naxwigeeda wixii aan ka maqlay xaggiisa inaan u xukmiyo waayo ani bani aadamaan ahay haddaan waxii la soo dejinin oon ilaahay idinka baa gar daran io kanbaa xaqa leh anigu waxaa meesha ka imaanaysa oo ka dhacaysa qof kasta suu u hadlo inaan markaa u xukmiyo binaxwi maa asmacu wixii aan maqlay inaan markaa u xukmiyo ee ha u malaynina xukunka aan idiin xukmiyo haddaad daalim tahay maxkamadna ay wax kuu xukmiso macnaheedu maa inay xalaal kuu noqonayaan dad baa u maleeya maxkamad baa ii goyso maxkamad maxay tahay waxaan haddaadan lahayn waad ogtahay faraha uga qaad qofka muslimka ah waxaan haddaadan adi lahayn waad fahmaysaa iska dhaafaa lagu leeyahay sidaa darteed buu leeyahay rasuulka ani bani aadam baan ahay idinkoo kalaan ahay waad ii soo doodaysiin intaa ka bacdi baa qaarkiin waxaa laga yaabaa inay ka xujo cadaysasho badnaadaan qaarka kale kadibna aan u xukmiyo inaan u xukmiyo soomaali baa tiri qofka hadal badan hee dhaxal aabbaa buu qaataa dhaxal aabbaa buu ku dhaafsiiyaa saa darteed baa qofka bayaanka iyo fasaaxadda iyo sida xujada loo kala dhigdhigo dad baa ku dheereeya way af qabanayaan dadkii kale asagana baatil buu ku socdaa xaq kuma socdo kadibna aan u xukmiyo buu yidhi rasuulka ee faman qadaytu qofkaan u xukmiyo lahu asaga bixaqi aqiihi walaalkii xaqiisa ha ogaada fa innamaa aqtacu lahu waxaan u gooyey qidcatun min annaar gobol naarta ka mid ah farxadii guriga anaa lay xukmiyey baabuurka anaa lay xukmiyey oo ayaa kuu xukmiyey haddaadan adi lahayn xataa hadday maxkamaddu kuu xukmiso xaaraan buu kugu noqonayaa waa dulmi dulmi la kor saaray zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab saa darteed waxaadan layn faraha ka qaat maxkamad kuu xukmisana ma kugu xalaal noqonayaan nebi moxamed baa dhahaya sala allahu calayh wasalam haddaan kuu xukmiyo xaq walaalkaa leeyahay dhaar iyo hadal aad caddaysatayna aad ku qaadato fa inama iqtadaca lahu waxaan u gooyey qibcatan min annaar gobol naarta ka mid ah cadnaareed baad wadataa adna waad farxaysaa markaasuu damaashaad samaynayaa markaasuu bixinayaa iyo sheeg ee xaflad markaasuu dadka biibsi siinayaa wuxuu moodaa wax khayr iyo wanaag uu gaaray naar buu wataa naaruu gacanta ku wataa baabuur naar ahaa loo soo xugmiyey dahab naar ahaa loo soo xugmiyey guri naar ahaa loo soo xugmiyey waa damaashaadaya alla maxkamad baa ii xukmisay xaaladda noocaas halayska daa waa markuu ilaah soo dejiyey ila aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim amanan qaliilan ilah baa soo dejiyey subxaana wa tacaala dadkaan ilah agtiisa qiimaha ku lahayn waa kuwa waa kuwa iibsanaya ilaahay ballamadiisa iyo daartiisa taman qaliil ah marka xoolaan adiga lahayn faraha ka qaad alxan ay aclam macnaheeda wacan ibni cumar radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam lan yazaala almu'minu qofka mu'minkaa kama zuulo fii fusxati min diinihi diintiisa fusxadeedii waasictinimadeeda inuu ku jiro maa lam yusib hadduusan gelin ama asiibin daman xaraaman dhiig xaaraam ah ilaa uu dhiig xaraam ah ka asiibin hadduu dhiig xaraama asiibo fusxi diinkiisa ma qabo dayiq buu ku jiraa ciriiri buu ku jiraa dadka dhiiga galay fiiriya qofka qof dilay dadka la mid ma aha qofka qof dhiig bani aadama xagga dara ku daadiyey walbahaar buu ku jira dhibaatuu ku jiraa weli ma laste xataa nin dhiig galay habeenkii saaq dhexe marka la gelo kugu soo qayliya asagoo dhan dhibaato aad iyo aad u weyn saciid ibnu jubayr yaa dilay xajaaj bin yuusuf soo maahayn xajaaj ibnu yuusuf markuu saciid ibnu jubayr ka taqallusay uu dilay habeenkii wuu soo goodayaa baa layidhi alla iga qabta alla iga qabta alla iga qabta subxaanaka yaa ilaaha dhiiga aad buu dhib badan yahay inta qof bini aadam ah dhiiggiisaad iska ilaalin karta iska ilaali in allaala intaad ka dhowrsan karta ka dhowrso sidaa darteed baa qof kasta intuusan dhiig xaraama gelin diinkiisa waa u fusxi waa u waasix inta kale laakiin waa dayqii ciriiri asagoo dhan waa maqmaqan yahay asagoo dhan ma joogo asagoo dhan wuu fiigfiigsan yahay dhiiga iska daa wax kale dadka xoolaha qala fiiri dadka xoolaha qala waa xoole ilaahay noo baneeyey mar allaala markuu soo agmaraan yaad ka jaraynaysaa ayagoo dhanba waayo dhiiggaas afar labaatanka sac ay ku dhex jiraan marka mashaakil adag oo dhibaato badan waaye qofka muslimka idan waxaa mar kasta lagu gubaabinayaa intuu iska ilaalin kara dhiig inuu iska ilaaliyo intuu qof badbaadin kara inuu badbaadiyo aad bay u fiican tahay dulmi in qof lagu dila mamnuuca wixii shareecada islaamka ay tilmaantay waa gooni sidaa darteed qof kasta oo muslima iska ilaali kana dhowrsooro sidaa darteed baan xadiid soo marnay amase noo imaan doona waxa ugu horeeya ee maalinta qiyaamo bani aadamka laga xisaabi doono dhiigga ugu horeeya buu dhaha rasuulka sal alla alai wasalam haddii dhiig laga waayo inta kale waa u fududaanayaa haddiise dhiig lagaa helo waa kuu dhammaatay radi allaahu canhu saasuu tilmaamayaa rawaahu lbukhaariba xadiidkaa wariyey wa can khawlata binti caamir alansaari wahiya imra'atu xamza libaxi ilaahay naagtiisii waay radia allaahu canza io ayadba allah ka raadi noqde waa khawla binti caamir qaalad waxay tidhi samictu rasuul allah rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo dhahaya ina rijaalan rag ayaa yatakhawatuuna waxay ku dhex dabaalanahayaan fii maali illaahi ilahay maalkiisa bikayri xaqin xaq la'aan falahum annaar yowma alqiyaama naar bay leeyihin maalinta qiyaamaha rawaan bukhaari baa xadiidkaa wariyey fii maali illaahi baa la yidhi ilahay maalkiisa wax kasta waa maalka ilaahay almaalu maalullah qof kasta waxa uu haysta ilahay baa iskale subxaana wa tacaala inaa naxnu narifu alarda waman calayha xoolahan aan haysan waa xoolo ilahi leh subxaana watacaala waxaana loogugu dhiibay in nala fiiriyo ma masaakiintaan ka taageeraynaa ma kibraynaa oo ma quuqaynaa dadka maan ku jeesjeestaynaynaa ma isdaciifinaynaa oo ma isliidaynaa ma ummaddan u naxariisanaynaa wax ka siinaynaa waa imtixaan waxaan mustakhlif waayo dad baa shalay haystay qabri lama gelina way nooga tageen gacantaynay ku jirtaa berida haddana la siin doonaa qolo kale maalinba qofuu alla siiya subxaana wa tacaala ilaa ilaahay uu yidhi wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiihi warbixiya waxaan khaliif idinkaga dhignay waxaan idinka idinku bedelnay ilaan dad baa shalay gacantii ugu jirtay marka aahaar baa waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaana wa tacaala qoom buu wax siiyaa markuu siiyo waa ku eegaa oo waa ku fiiriyaa macnaha xoolaa la siiye matalan markii xoolihii la siiyaa waxaa lagu fiirinayaa sida ay wax yeelayaan haddii habkii loogu talagalay si ay ahayn ay u sarifaan oo intay ku qooqaani ku kibraani ismoodaan wax kale ilaahay gacantooduu ka qaadaa qoomka lu siiya subxaana wa tacaala cilmi marka lagu siiya saasoo kale ha kibrin dadaa cilmi yar intay bartaan kibraaya sanka taagaya u moodo ummadoo inay ka sarreeyaan qofay la hadlayaan male qofay wax u tilmaamayaan male qofay su-aal u jawaabayaan malaha qofay wax u ah samaynayaan malaha saa darteed ilaahay wuu ka qaadayaa subxaana wa tacaala xataa haddaan qalbigooda laga bixinin ummaddanna ceebkooda la geliyaa kolkaas ilaahay qolo kale uu iilaa subxaana wa tacaala qof walbow nimcooyinka ilaahay ku siiyo subxaana watacaala ha ku kibrin dadka bani aadamkan ha iskaga weynaysiini rawah lbukhaari baa xadiidka wariyey baabu tacdiim xurumaati اlmuslimiin iyo wa bayaani xuquuqihim wاshafaqati calayhim iyo waraxmatihim waxaa la gelaynaa horta intaas waxaa noogu dhammaatay majaladii koowaad ee kitaabka kitaabku afar majaladasa la socotaan ama afar jus qaybta koowaad meeshaasay ku dhammaatay meeshan waxaa ka bilaabanaysa qaybtii labaad waa tacdiim in la weyneeyo xurumaati lmuslimiin muslimiinta xurumaadkooda sharaftay dadka muslimiintu leeyihiin iyo wa bayaani xuquuqihim xuquuqda dadka mu'miniinta ay leeyihiin in la cadeeyo ama muslimiinta waashafaqati calayhim oo loo nibriyo iyo wa raxmatihim in loo naxariisto qaala allahu tacaala waman yucadim qofkii weyneeya xurumaati illaahi ilaahay xurumaadkiisa xurumaadka macnaha wuxuu ilaahay diiday weyneeyo ka taga wuxuu ilaahay u dara weyneeyo sameeyaa laga wadaa fahuwa khayru lahu kaasaa u khayr badan cinda rabbihi rabbiga agtiisa subxaana wa tacaala kaasaa rabbi agtiisa ugu khayr badan wa qaala tacaala waman yucadim qofkii weyneeya shacaa'ira allaahi ilahay shacaa'irtiisa macnaha shacaa'ir allah waa diinta ilaahay fa inahaa taasaa min taqwa alquluubi quluubta cabsideeda ah cabsida quluubta taas waa iyaguu dhahay ila subxaana wa tacaala wa qaala tacaala wakhfid u raarici janaaxaka dhinacaaga lilmu'miniina mu'miniinta dadka mu'miniinta ha iska weeweynaysiini ha ka kibrin kaloo booqo ilmaha yaryarkaa salaan oo dhexda ka faqiirka ah la soco dadaa taajirka keliya la socda oo faqiirka ka santaaga dadaa ciyaalka yararkaa naca oo tuura dada macnaha waxyaabahaasoo dhan baa la diidayaa wakhfid janaaxaka dhinacaaga u raarici oo u naxariisa waay lilmu'miniin wa qaala tacaala man qatala nafsan qofkii naf dila bikayri nafsin naf kayrkeed naf ay dishay maloo looga qisaasayo aw fasaadi ama fasahaad kayrkiisa fil ardi arlada ay fasahaadisay ayadoo aynan jirin iska dila faka'annama waaba asagoo qatala annaasa jamiican dadka oo dhan laayay hal naf haddaad gardaro ku disho ummaddii baad laysay ogow waman axyaahaa qofkii nooleeya naf nolosheeda qofkii sabab u noqda badday ku dhacday wuu ka soo saaray koronta qaban lahayd buu ka badbaadiyey asoo la dili rabuu iska cafiyey waman axyaaha qofkii naf noolee fakaannamaa axya annaasa jamiican asagoo dadkii oo dhan nooleeyey ayuu markaa la mid yahay wa can abi muusa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayh wasalam almu'minu qofka mu'minka ah lilmu'mini mu'minka kale wuxuu u yahay kalbunyaan sidii dhisoo kale bunyaan iyo dhismo oo kale ayuu u yahoo yashuddu adkaynaya xoojinaya bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale hadal keliya kuma kaaftoomin rasuulka wuxuu tusaaleeyey sida xaalkuu og yahay wa shabbaka wuxuu isdhexgeliyey bayna asaabici farihiisa faraha intuu saa isku dhexgeliyey yuu isku qabtay nebiga saasoo kaleu yiri mu'minka mu'minka kale waa udhismo ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili kaannahum bunyaan dhismaad moodaa marsuus oo laysku shamiiteeyey gidaarka fiir hadda darbiga gurigaaga saasoo kale muslimku yihiin xaggee laga soo geli karaa waa ma jirto laakiin markii lagu guulaystay in la kala farfarqiyo laba qofood kastoo salaad isla tukanaysay kala shaxiyaan dhibaato fara badan ay timid waa markaa marka laga qaalib noqday waa markaa marka laga guulaystay muslimiinta saa darteed rasuulku ficil buu u cabbiray hadal keligii waa ku kaaftoomi waayey wa shabaka bayna asaabicihi fariisow saa isku shabakay nebiga waa isdhexgeliyey muttafaqun calayh wa canhu abi muusin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu dhahay man mara qofkii la soo mara fii shayin shay oo min masaajidina masaajidadeenna ka mida qofkii soo mara aw aswaaqina ama suqyaalkeena wa macahu nablun leebna uu markaa wato falaar ama gamuun falyumsik ha qabto ow liyaqbid ama ha laaba calaa misaaliha caaradeeda bikafkii kafkiisa kafkiisa ha uu qabto maxaa la diidayaa an yusiiba inay asiibtay durto axadan axad oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah minhaa nibligii xaggiisa bishaa'in shay qofka muslimka xariiqin yar inay gaarto looma baahna maanta waa lagu tumana waa la dila xoolihiisaa la dhaca waa la garaaca waa la masabbidanaa dhibaato fara badan baa lagu samaynaa qoriga aada wadatee nibligae gamuunka ah ila marka hore asagaa loo badnaa qori iyo xabado iyo waxbaa la wataa maanta saa darteed baa lagu leeyahay caradda ka qabo nasaalka waa meesha wax ka asiibto waa afka hore afka hore ayuu mutaqaanaa ilaa subxaana wa tacaala tilmaamayaa nebigiisa wuxuu leeyahay saa markaa u qabo ayadoo laga baqahaya inay asiibto qof muslim ah amay markaa burto muttafaqun caleyh wa canhu wa abi muuse qaala wuxuu yidhi qaala rasul mara qofkii soo mara fii shay meel shay oo min masaajidina masaajidadeenna ayuu soo maray aw aswaaqina ama suqyaalka idan waa meelaha dadkay isugu yimaadaan wa macahu nahwi kadibna uu micigiisu yahay naqwi waa gamuun waa qori oo taqaanaa gamuun ama leed ama fallaar fal yumsik ha qabto aw liyaqabid waa isku macno ama ha qabto calaa nisaaliha saas gacanta ha ugu qabto nisaalkeeda bikafii ha ku qabto meesha ay dadka ka mudayso oo ay dadka ka durayso saa uga qabo qori hadduyna ammaanka u xir macnaha saasaa qorashadiisii ahe caliu leeh way uga baxsatay oo say kaaga baxsan kartaa sidee marka hore aad ku soo dhex martay adoo adoo wada macnaha adoo wada ee eh, qori wata amase hub wata oo muslimiin dhexdooda seed u soo gelaysaa marka hore way kaga baxsatad maqlaysaa maanta way kaga fakatay qori haddaad wadatana ammaanka u xir haddaad wadato ee eh, madli iyo gamuun ama waran ama wax la mid ahna afkeeda hore qabo nisaalka iyo caradda hore waa meesha hore midida ileen waa meel dambe iyo meel hore meesha dambe dhib ma laha alwaax waxbaa ku dheggan laakiin nisaalka waa afka hore waa carada hore waa meeshay dadka wax ka asiibto gacantaada ku qabo yaysan dadku gaarin bikafii ha ku qabto an yusiiba axadan karaaha dheh necib lana cahayo an yusiiba axadan axad inuu ku asiibo oo min almuslimiin muslimiinta ka mida minhaa nabligaa uu wata bishayin shay muttafaqun calayh wacan nucmaan wacan nucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu allah rasuulkii alla wuxuu yidhi mahalu lmu'miniina mu'miniinta tusaalahooda fii tawaadihim isjacaylkooda wa taraaxumihim isku naxariisashadooda wa tacaatufihim isku turidoo mahalu ljasadi waa hal jasad oo kale hal jir buu la mid yahay muslimiinta say isku jecel yihiin say isugu naxariisanayaan say isku imtiqaana tacaatufayaan waa hal jasad oo kale jasadkaasoo ida shtakaa hadduu xanuunsado ama uu sheegto ninuu xaggiisa cudwun xubin tadaacaa lahu waxaa isugu wacanahaya saa'iru ljasadi jasadka inta ka soo hartay bialsahari waalxumaa dhafarkii soo jeedka iyo qandhada way wadaagayaan buu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam hal jasad hadday far xanuunto farta hadday caawa ku xanuunayso adoo dhan baa soo jeedaya ishuu dhihi maysa hay faray mac salaama soo kuma ma xanuunaysid ha iska taaho iska aaho iska qayli ani waa seexana dhihi maysa ish way soo jeedaa dhegtu way soo jeedaa luguhu way soo jeedaa qalbigu wuu soo jeedaa waayay la soo jeedayaan halbaa muslimiinta meel walba oo ay joogaan tusaalaha nebigu bixinaya sal alla alayh wasalam waa tusaale cajiib ah waxaad fahmaysaa nebiga saaxib inuu yahay laa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wuxuu ku hadlay inay wax yihiin waa dareemaysaa wax qof iska keenkeeni karo falsafiista waay yidhaahdeen gaalada gobolka mid ah saa darteed ayaa waxaad ka fahmaysaa in cirka laga hagaayo nebiga hadallada uu ku hadlaya cajaa'ibta ay leeyihiin low la dabaqi lahaa sida uu u sheegana loo qaadan lahaa muslimiintu way dhiibaani lahaayeen fiiri rasuulku tilmaamayo mahalu lmu'miniin mu'miniinta mahalkooda tusaalahooda fii tawaadihim isjacaylkooda markaad fiiriso say isku jecel yihiin wa taraaxumihim isku naxariisashadoodii wa tacaatufihim tacaatufkii taraxumka waa isku macno dhow yihiin say isugu tacaatufahayaan say isugu dabacsan yihiin mahalu ljasadi waa hatakaa minhu cudqun xubin hadduu ka sheegtay xanuuntana tadaacaa lahu saa'iru ljasadi biاsahari iyo walxuma labadaba wuu qaybsanaa muttafaqun calayh wa abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qabbala alnabiyu nebigaa wuxuu dhunkaday alxasan ibni cali radia allahu canhuma xasan ibni cali bni abi taalib waa gabadha nebigaa dhashay calilma adeer bay ahaayeen sidaa darteed ayaa xasan buu dhunkaday rasuulka wa cindahu agtiisa waxaa joogay rasuulka markuu xasan dhunkanayay alaqrac bin xaabis ninka lagu magacaabo faqaala alaqrac wuxuu yidhi inna lii casharatun toban baan leeyahay oo min alwaladi ilmo ah toban canug baan dhalay maa qabidtu minhum axadan weligay mid kama shuminin allahu akbar weligay mid aan dhunkaday maladu maa macnaha inna lii waxaa ii sugan oo aan leeyahay inna casharatu oo min alwaladi toban ciyaalka ka mid ah maa qabaltu minhum axadan midna kama shuminin weligee fanadara ilayhi rasuul ullah rasuulkaa eegay rasuulkaasaa u fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam kaan naxariisan looma naxariisto ilmaha oo la shumiyo waa shafaqa waa raxmat waa naxariis naxariis waayo qof aan naxariisan looma naxariisto way noo imaan doontaa mar kale wuxuu dhihi doonaa ma ciyaalkaa shubisiin ma yaryarkaa shubisaa inuu acraabihabaa suuragal ah dadkaa miiga dega way ka jufasa badan yihiin adqabiluuna sidii anigu ilmihiin ma anigu toban cunug baan leeyahay weligeed midna kama shuminin maxaan kuu tari karaa buu leeyahay nebiga haddii ilaah qalbigaa naxariista ka siiday raxmadda hadduu ka qaaday aabbayaalka qaar baa laga helayaa weligood aad dhunkan ciyaalkooda suuragal naagaha sida loo shumaya naqaanaa laakiin ma naqaano carruurta sida loo dhunkan sidaa darteed ba waxaa loo baahan yaha walaalayaal ilmaha laftigooda ee ciyaalka yar yarka ah mudnaan gooni bay leeyihiin sharaf gooni bay leeyihiin waxay leeyihin ixtiraam gooni ah shafaqadaa keenaysa taraxumkaa keenaya saxaabada ilmaha yaryarka way u keeni jireen rasuulka sal alla alah wasalam codkaasha bin muxsin ninka lagu magaca walaashii intay rasuulka u keentay canug yar ayuu jilbihiisu ku fadhiisiiyey naa iga dig buu leeya maanta iguu kaadinin war iga leexi war iga qaba ma loo baahna ilmaha qaar baa ragga qaarkood markay arkaan ooya waa naxariis daradeena way u soo carari jireen rasuulka sal alla wasalam dhabarkiisay ku ciyaari jireen sal alla alai wasalam aadeen dhabarka intay nebiga ka koran bay ku ciyaarayaan markaasuu sujuud isaga jiraya isaga jiraya markay saxaabadu yaabaan xataa isagoo imaam ah ay dhahaan maxaa dhaca rasuulka alla waad ku dahday markaasuu yaryarka isaar maayo inay nasiibkooda qaataan baan doonahay war markab iyo gelid aad saartaana fiicane saarnaaduu dhihi jiray rasuulka sal alla caleh wasalam alla naxariis badnaa alla ixtiraam mudnaa nabiga sal alla caleh wasalam yaryarkiibuu saa u gelayaa yaryarkiibuu saa ula dhaqmayaa meel lagu dhalo ma adaan ma naqaano meelay maskiintu ku foolatay ma naqaano habeenkuu walaciyey aa ugu dambaysay habeenkuu walaaciyey aa ugu dambaysay deriskaa wada deriskaa geeye mataqaanaa ee isbitaalka dariska ka soo saara markaa intaa qaylaad iyo wuxuu ku jiraa iyo waxyaabo kale iyo meel kale markaasaa cunugiyo beesha jiifku imaana waryaa dhalay yaa dhalay naayaa odayaal maraayaana nahay xaaladda waryaa dhalay tan marka ilaahi subxaana ciyaalka wuxuu nooga dhigay hibooyinka ugu fiicfiican ee markaa uuna siiyey marka in la hagaajiyo oo la qiimeeyo way fiican tahay xokaash walaashii markii cunug yar u keentay rasuulka xafaayad uma xirna jilbuu iska saaray cunuga muxuu sameeyey waa ilmo yar fabaala waa ku kaadiyey maradii rasuulkuu ku kaadiyey maa iga qaba iyo maxaa way kan iyo shaytaanka igu kaadiye ma jirto aayar buu rasuulkuu dhiibay sala alla calayh wasalam biyo ii keenuu dhahay biyihii baa loo keenay farash wuu ku rusheeyey sha uu ku siiyey hal mar markaasuu yidhi yurashu min bawli lgulaam wiilka kaadidiisana biyaa lagu sayraayo waa la rusheeyaa keliya gabadha kaalideedana waa la dhaqaa marka taa waxay tilmaamaysaa taraxumka rasuulka sala allahu calayh wasalam wa can ibni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam bih muttafaqun calayh wa can caaishata radia allaahu canha qaalad wxaasun dad baa soo galay oo nalaacaraa reerbaadiyaasha ka mid ah qisadii hadda inay tahay baa suuragal ah ama mid kale calaa rasuuli illaahi rasuulkii allay u soo galeen sal allah calayh wasalam faqaaluu waxay dhaheen faqaaluu waxay dhaheen markay rasuulka u yimaadeen waa koox acraab ah atuqabiluuna sidiyaanakum oo caruurtiina ma shumisaan faqaala rasuulku wuxuu dhahay nacamha qaaluu waxay dhaheen laakinaa laakiinse annagu wallaahi baan ku dhaaranay maa nuqabilu ma shumino faqaala rasuulku wuxuu yidhi aw amliku ma hanan karaa aniga oo wax miyaan idin tari karaa in kaana allaahu hadduu ilaahay ahaaday nasaca mid ka siibay min quluubikum quluubtiina araxmata raxmadda war haddii ilaah raxmadda idinka qaaday ani maxaan samayn karaa maxaan tari karaa muttafaqun calayh wa can jabir bni cabdillaahi albajali qaala qaala rasuulu ullah rasuulka alla wuxuu yidhi man laa yarxam innaasa midka aan dadka u naxariisanin laa yarxamhu allah ilaah uma naxariisto isku naxariista si ilaah idinkugu naxariista subxaana wa tacaala war waxa arlada jooga u naxariista samada halaydinkaga naxariistee haddaan isku naxariisan weyne ilaahay ma noo naxariisanay subxaana wa tacaala waxa dhibaatada iyo mashaakilkeed noogu habsatay waa naxariis la-aanta dhexdeena ah waa isku raxmad la-aanta dhexdeena ah cala alaqal qofka walaalka muslimkaa la qaybso oo wax haddaada u qaban karin la qaybso murugadii dhibaatada haysataa u ducee qofkaan naxariisan ilaahay uma naxariisto wacan abi hurayra radia allahu canhu ana rasuula allahi sal alla alay wasalam qaal idaa sallaa axadukum axadkiin markuu dujinayo linnaasi dadkuu imaam yahay falyukhafif haw khafiifiya salaada fa ina fiihim waxaa ku dhex jira dadka addaciifa mid daciif ah tabar daran waasfaqiima ku bukoo jira waalkabiira ku weyn intaba dadkay ku jiraan kabiirna waa ku jiraan saqiimna waa ku jiraan daciifna waa ku jiraan waidaa sallaa axadukum axadkiin markuu u tukanayo linafsihi nafsadiisa keligii u yahayna falyuqaw ha dheereeyo shaa intuu doono taagnow caawada haddaa doonto laakiin ummaddaa markaad tujinaysa soo maaha war dadkoo nadiif u khafiifiya aawi imaamyada salaad kasta markay tujinaan suurad intay qabtaan bay aad u dheeraynayaan looma baahna salaaddu markay waajib tahay oo ummadna aad imaam u tahay salaadda u gaabi dadka ha dhibin salaada aad dujinaysa salaad khafiifa ah ha noqoto eh, salaada khafiifina macnaheeda gow gow ka sii ma aha duurna waxaa lagu tukanaya saddex rakaco ama laba rakaco salaad aydoo xaqeeda la siiyey yaa haddana la gaabin karaa oo la khafiifin karaa way noo imaan doontaa mucaad ibnu jabel ayaa wuxuu dujin jiray qoomkiisa markuu nebigu la tukado habeen habeenada ka mid ah oo salaadii cishe nin maantao dhan shaqaynaya ratigiisii warkaa soo haleelo cishihii la soo gaaray intuu ratigii bannaanka ku daray buu salaaddii cishaha la galay mucaad mar allaala markuu faatixadii akhriyey waa salaad cishee suuratulbaqara uu ku furfurtay nin maantao dhan shaqaynay baqara ma xamili karaa walaalay mashiin baad maantao dhan ka shaqaynayseen waxaan maqlay lo-da iyo geelkaa la fiiqaa meesha qalitaankeeda iyo waxeeda iyo waxaasoo dhan aad ku jirtaa marka adoo maanto dhan geel qalaaya oo maqaarka fiiqaya garbuu dhan ku xanuuneen oo mashaakilka iyo dhibkaa ku jiray haddii salaad intaad gasho baqaro lagugu furfurto ma joogi kartaa jawaabtu waa maya saa darteed baa waxaa dhacday ninkii wuu ka furtay salaada gadaal buu ku tukaday wuuna iska baxay geelisii wuu kaxaystay baqaradaadii adiga waay buu yidhi wuu ka tegey mucaad markuu salaadii ka baxay baa loo sheegay oo la yidhi ninkaa hebel baa kaa furtay daaka munaafiq buu yidhi waa munaafiq ana waa isku caynaa maanta munaafiq waa munaafiqu dhalay munaafiqi waa qoslaynaa munaafic kaafir yaho faajir yaho faasiq yaho ayagu munaafiq waa wax laga dhinto waayo munaafiq markuu mucaad yidhi wuu baxay rasuulku eh, macnaha ninkii wuu baxay rasuulku u tegey markaasuu saadaa dhacday mucaad baa loo wacay rasuulku muxuu yidhi afataana anta yaa mucaad fidnoolaa tahay miya mucaadow mucaadow fidnoola maa tahay dadka waxaa ku jira dad dadka diinka ka buriya waad u jeedaa miskiinkan maantao dhanna shaqaynaya suuratulbaqarana aad ku furfuratay ma xamili karaa ma taagnaan karaa waa maya falowlaa qara'ta bisabbi xismi rabbika alaclaa maxaad u akhrin weysay wahal ataaka xadiid alghaashiya waleyli washamsi waduxaaha maad meelaha qabsid sidaa la yidhi maxaa kuu dhiibay inaad baqara akhriso cishaad tukanaysaa falowlaa qara'ta bisabbi xismi rabbika alaclaa wahal ataaka xadiid alghaashiya washamsi waduxaaha waleyli idaa yakshaa maa akhrisid suuradaha marka hadkaad keligaa tahayna saa doonta u tuka mucaadow marka waxaad ka fahmaysaa diinta islaamka diin nadiif ah diin sulxata qof kasta waa ku dhaqmi karaa rasuulku wuxuu tilmaamayaa axadka qofka tujinaya dadka inuu salaada u khafiifiyo daciifaa ku jira saqiim baa ku jira kabiir oday ahaa ku jira riwaalaha qaarkood saqiir bay ku dareen xataa ilmaa ku tukanaya meesha aan xamili karin fa faidaa sallaa axadukum midkiin markuu linafsihi u tukanayo keligii falyutawal maa shaa siduu doona ha u dheereeyo nebiga suurat albaqara aala cimraan suurat unisaa hal ragcuu ku akhriyay sal alla alay slam waa inoo imaan doontaa laakiin waa salaad sunno ah salaad sunno ah ayay ahayd muttafaqun calayhi wa fii riwaaya wada alxaaja mid xaajo saxiix xataa waa ku jira nin inta xafiis la yidhi keenso warqadda ha laguu saxiixo kadibna salaadii ay ku gashay wakhtigiina uu rabo inuu tukado meeshiisiina xaajadiisa dantiisa u qabsadanu markaa rabo wada alxaaja mid xaajo iyo dan u saaxiib ahna way ku jiraan wacan caashata radia allahu canha qaalad waxay tiri in kaana wuxuu ahaa rasuulu allah sal ly slam layadacu lcamala camal buu ka tegi jiray camal uu jecel yahay inuu sameeyo iska dhaafi jiray wahuwa yuxibu asagoo jecel an yacmala bihi inuu sameeyo camal qabto khashyata baqid uu ka baqayo uga tegi jiray an yacmala bihi annaasu inay dadku sameeyaan intaa kadibna fayufrad calayhim lagu waajib yeelo muttafaqun calayhi naxariista nebiga fiiriya sal alla alay wasalam camal buu qabanayaa uu jeclaya inuu sameeyo wuu iska dhaafaa inta wuxuu isleeya haddaad samayso ama intay sameeyaan dadka intay dadku sameeyaan ama mataqaanaa lagu waajib yeelaa salaada taraawiixda kale ka soo qaado salaada taraawiixda nebiga marka hore wuu tukaday sal alla alay wasalam masaajidka intuu meel yar ku samaystay ayuu ku tukaday rag baa soo maqloo gadaashiisii ku tukaday habeenkii ku-xig waa la soo batay habeenkii kale masaajidka la soo buuxiyey nebiga maba u soo bixinba sa lagu adimay markii dambuu u soo baxay wuxuu yidhi igama qarsoonayn wixii aad samayseen laakiin waxaan ka baqay inaad idinku soo baxo oo aad tukataan allana uu arka saaad u tukanaysaan kadibna laydinku waajib yeelo taasaan ka baqay aadna awoodi waysaan warbaxa guryihiina ku tukada salaad waxaa u fadli badan salaada qofka uu gurigiisa ku tukado ilaa waajibka maahan kuwa waajibka maahane salaad waxaa u fadli badan salaada axadka uu gurigiisa ku tukado ilaa kuwa waajibka maahan ilaa waajibaadka maahane sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulku ka dhigay nebi raxmad badan naxariisna badan khashyata an yacmala bihi nnaas asagoo ka baqahaya inay dadku sameeyaan inay dadku camal qabtaan kadibna fayufrada calayhim lagu waajib yeelo korkooda muttafaqun calayhi wa canha waa caaisha radia allahu anha nahaahum alnabiy nebigu wuxuu ka reebay saxaabadiisa can xiriirinta wisaalka waxaa loola jeeda waa soonkoo la xiriiriyo matalan maanta waad soontay soo maaha maanta dhan waad soomaanaysaa marka la adimo waxba ma cunaysid ma afuraysid ma socoshaynaysid ma suxuranaysid haddana haberi waa kusii qabanaysaa soon kale haddana maalinta kaad kusii qabanaysaa wisaal baa la yidhaahdaa rasuulku waa u diiday saxaabada laakiin asagu wuu samayn jiray mararka gobol ka mid ah raxmatan lahum buu ugu diiday naxariis uu u naxariisanaayo faqaaluu waxay dhaheen maxaad noogu diidaysaa innaka tuwaasil hadba waad xiriirisaa hadba waad xiriirisaa rasuulkii allow maxaa annaga noogu diidaysaa qaala wuxuu yidhi innii anigu lastu ma ihi ka hay'atikum sidiina oo kale ani idinkoo kale ma ihi innii anigu abiitu waan baryaa ama ubiitu waa lay barsiiyaa ama waan baryaa dheh yudcimunii rabbii wayasqiinii asagoo rabbigay iquudiyo ina waraabiyo ayaa baryaa muttafaqun caleyh macnaahu waxaa laga wadaa yajcalu fii waxaa la ii yeelaa quwata man akala wa shariba nin cunay oo cabay xooggiisa oo kale anoon waxna cunin waxna cabin ayaa ilaahay wuxuu ii yeelayaa nin wax cunay wax cabay xooggiisa idinka saasoo kale maaha qolaa waxay dhaheen anigu waan baryaa rabbigay baa iquudiyo i waraabiya biyo iyo baad baa jannada looga keenaa maqhribka laakiin haddii saa la dhaho ma noqonayso eewisaal oo inuu wax noqonaysaa tan meesha uu noogu fasiray imaamka ayaa xaqiiqda markaa u dhow marka wisaalka waa loo diiday ummadda soon hadda la afurin haddana maalinta kale lagu sooma la afurin yaa wisaal la yidhaahdaa annaga waxaana loo ogol yahay qofkii laakiin horta waa mamnuuc sideeda laakiin haddaad dhaga adeego oo adhaada ilaa ilaa waa xiriirina ilaa saxuurta waana loo ogol yahay ilaa saxuurta xiriiriya buu dhaha rasuulka maalin bay dhaheen rasuulka alla waa kula xiriiriyey maalinta koowaad bay xiriiriyeen maalintii labaad kadibna bishii shawaal baa dhalatay allah maxay u soo daahi weysay buu dhahay nabiga sal alla calah wasalam way arki lahayn waxay ku dhaceen wacan abi qadaada alxaari ibni ribciy qaala qaala rasuul lla sal alla calah wasalam innii anigu la aquumu waxaan u istaagayaa buu dhahay rasuulka ila salaati salaad wa uriidu waxaan doonayaa an uqawmila fiiha inaan dheereeyo inaan ku dheeraado salaadda aan dheereeyo ayaan fikiraya mar allaala markaan meesha marahayo faasmacu waxaan maqlayaa bukaa asabi ilmo yar oohintooda canug yar baa oynahay ooyaysan salaadii ku jirtaa fa atajawazu markaasaan soo gaabinayaa oon soo goynahayaa fii salaatii salaadayda khashyata ama ama karaahiyata nicitaan aan nacahayo darteed an ashuqa calaa ummihi inay hooyadii ku dhigtooto inaan habartii ayaan markaa ka cabsanaa oo sababta waxay tahay marka ayadoo tukanaysa canuguna ooynaayo ama guriga ha ka soo ooyo ama masaajidka ha ku jiree marka khushuuc ma laha wax badan bay welwalaysaa canugaan maxaa ku dhacay canugaan mashaakilka haysta muxuu yahay xaalad fara badan amuu sariirta ka soo dhaca marka dhibitaanka ay ku dhibtoonaysa darteed ayuu markaa u samaynayaa inuu salaada soo gaabiyo wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam